بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا أفرئية لحدناد كتاب كلب الأصول كوحن كبلابنينا الكتاب السابع في الاجتهاد وما معه هل كعينو كبلابينا كتاب كتضبات أو اجتهاد كإيوح معيسة أيينو هل كان كواركي دونا haddaba tacriifkii usuulu fiqhiga ijtihaadku wuu inooga dhex muuqday oo waynu ogeyno xaalu mustafiidiiha iyo meelaynu ku dari jirnay alkitaabu saabicu kitaabka toddobaad filijtihaadi ijtihaadka ayuu ku sugnaaday iyo wamaa macahu waxa la socda ee maciisa ah alijtihaadu ijtihaadku istifraaqu lfaqiihi faqiiha bixintiisa ayaa la yidhaha ama faaruqintiisa ayaa la yidhaahdaa alwusca kalaankiisa oo dhan uu faaruqiyo litaxsiili danni danni iyo male si uu u xasiliyo bilxukmi xukunka la maleeyo ijtihaad ayuu tacriifinayaayo wuxuu yidhi waa istifraaqu lfaqiih ereygan faqiih ah iyo ereyga mujtahid ah ayaa isku mid ah istifraaqu lfaqiihi waa ninka faqiiha ah faaruqintiisa alwusca karaankiisa oo dhan uu bixiyo ama uu faaruqiyo muxuu karaankiisa ku bixinayaa litaxsiili danni male inuu xasiliyo bilxukmi xukunka la maleeyo oo waxaa la leeyahay talo waa sidee male muxuu u yidhi bilcilmi u odhan waay litaxsiili ilcilmi muxuu odhan waayey xaqiiqa ahaan ninka mujtahidkii markuu ijtihaado uu dadaalo natiijada uu helayaa waa male raajixa ayuu helayaa wuxuu odhanayaa masalada xukunkeegu inuu sidaa yahay oo ijtihaadkaa saasaan ugu malaynayaabuu odhanaya laakiin xaqiiqa ahaan ilaahay baa dee cilmiga iyo yaqiinta ilaahay baa garanaya siday siday tahay sidaasuu litaxsiili dhanni bilxukmi u leeyahay waa inuu xasiliyo malayn la malaynayo xukunka walmujtahidu ninka mujtahidka la yidhaahdaa alfaqiihu waa faqiiha mujtahid walmujtahidu mujtahidkii alfaqiihu waa faqiiha horta mujtahid haddaad maqasho waa faqiih wa huwa isaga mujtahidkaa ama faqiiha ihina albaaliqu waa shuruudihii mujtahidka waa mid qaangaadh ah hadduuna baaliq ahayn caqligaan ku fillayn lagama ogola albaaliqu waa nin qaangaadh ah sabi hadduu yahay lama ogola alcaaqilu oo haddana caqli leh hadduu waalan yahay ama uuna dee xeer caqligiisu uu bislaaday ama caqli lagu sheegaa ayna jirin isna mujtahid lagu tilmaami maayo caaqilka ayuu tacriifinayaa oo macnalcaqli uu u jeede ama caaqilka laftiisuu tacriifinayaa duu hadduu keenaye wuxuu ihi duu malakatin ay duu malakatin waa caaqilka hadda sifo ayuu u saaxiib yahay yudriku uu ku haleelayo bihaa bisababihaa sifada sababteeda almacluuma shayga macluumka ah maa min shanihi an yuclama ayaa la odhan jiray ama usuulka aan ku soo marnay maa min shanihi an yuclama waaba macluume eh, maa min shanihi an yuclamo waxaynu u leenahay yudriku wuxuu ku garani bihaa iyada almacluuma kii macluumka ee la yaqaane oo ku la yaqaano sideed u garan doontaa haddii shayga la yaqaan niyaad haddana sii baran kartaa suurtagal maaha oo waxaad ogtahay qof fadhiya dee ma fadhiisin kartid qof la dilay ma dili kartid kolkaa yudriku bihal macluum idraagan oo garashadii ah iyo almacluum oo mid la yaqaano ah mid la yaqaanuu sii baranaya oo waaba la yaqaanaaye muxuu ka sii baranaya kolkaa macluumkanu ayaa la leeyahay waxaa looga jeedaa macluumka maa min shanihi an yuclama hadduu macluum yahay bilficli ma aha waa shay la baran karo baa loo jeedaa waa ayduu malakatin sifa midu saaxiiba sifada oo yudriku uu ku haleelayo bihaa bisababihaa iyada sababteeda almacluuma kay suurtagalka tahay in la bartaa mid suurtagal ay tahay in la barto ayuu ku garanaya kaasa horta caqli lcaaqil la yidhaahdaa caqliga waxa suurtagalka ah in la barto ayaa lagu bartaa tusaale ahaan markaan idin arko inaad rag tihiin ama inaad fadhidiin ama inay meesha nabadi ka jirto meel aayar sidan loo fadhfadhiyo markaad aragto inay nabadi ka jirto de ninka caqligani wuu garanaya wuu arkaya hadduu arka meel la qayliyayo la kala yaacayo oo cidina cid ayna eegeynin oo wuxuu fahmi karayaa inay meeshaa maxay ka jirto hadduu caqli leeyahay inay meeshu meel dagaal iyo colaad iyo dhib ay jiraan buu arkaya kolka hadaba caaqilku waa ninka umuuraha sidaa u kala garanaya si wax kastoo in la barto loogu talagalay ama la baran karo ayuu sideeda u baranaya caaqil markuu yahay weeye haddaba maa min shanihi an yuclama baynu nidhi waxyaabaha qaar baa jira shanigoogu in la bartaba ayna ahayn waxyaabaha qaar baa dee ilaahay mooye cid kaloo garanaysa ayna jirin oo adiga aan lagaa rabin caqligaagana kuma garan kartid welibana waa dhulalkan waxa ka hooseeyo oo kale ma odhan kartaa wuu waalan yahay hebel waayo waxa dhulalka ka hooseeyo ma yaqaan caqligiisu wuxuu beri kari waaye wax dhulka ka hooseeya ma nidhaana wuxuu yahay taasi ma min shani an yuclamaba ma aha wixii lagaa rabay maaha caqliga in lagu garto la doonayeyba maaha wa huwa mujtahidku albaaliqu waa nin baaliqa oo qaangaadha alcaaqilu oo haddana caaqil ah oo caqli leh ay duu malakatin malako ayuu u saaxiib yahay yudriku uu ku haleelayo bihaa iyada darteed almacluuma shayga macluumka ah ee shanigiisu uu yahay in la garto haddaba falcaqlu caqligii almalakatu waa malakada fil asaxi waa sifada nafta ku jirta fil asaxi qofka qowlka asaxa ah malakada ayaa la odhanayaa caqli ragga qaarkoodna fahmada aynu nidhaahna bay yidhahdeen caqliga oo way islaazimaano haddaad aragto qof fahmo badan wuu caqli badan yahay bay qof fahmo xun wuu caqli xun yahay bay yidhahdeen halkaasay la mareen faqiihu nafsi oo faqiihu nafsi naftiisu ay faqiih tahay faqiihu nafsi waa shuruudii maxaynu nidhi wahuwa mujtahidku albaalig shardi waa inuu baalig yahay alcaaqil shardiga labaad waa inuu caaqil yahay caaqilkaan tacriifinaye faqiihu nafsi naftiisuna waa inay faqiih tahay waa shardiga saddexaad waa baaliq caaqilo oo faqiihu nafsi naftiisu ay degdeg wax u fahmayso waa sariicu lfahmi shadiid lfahmi biabci waxa kalaamka looga jeedo marka uu sidaa u maqlaba toos buu u fahmaya waa faqihu nafsi baa la aad buu fahankiisu u degdegaa wain ankara haba inkiro alqiyaasa qiyaaska haba inkiro eh hadduu doono qiyaaska haba diidaba mujtahidnimada ka bixi maayo qof qiyaaska diidani oo mujtahidkii kama saaraya qiyaas diidku wain ankara alqiyaas sheekhu wain ankara alqiyaas wuxuu kuu leeyahay ragga qaar baa qaba qofku haduu qiyaaska inkiro inuu inkiridaa kaga baxayo faqiihnimada oon la odhanaynin waa mujtahid ama waa faqiih kol hadduu qiyaaskiiba inkiray ilan waxaa la og yahay nusuusta axkaamtan axkaamtan sharciga ah ee waajibaadka iyo xaaraanta iyo karaahiyada iyo sunnaha axkaamtan sharciga ah nusuusta dee nas xukun kastee nas looma helayo laakiin si toosa looguma helayo oo kuma soo aroorayo waxaa la ogaaday haddaba in nusuusta layskaga qiyaasanayo oo naskii qaarna si toosuu u sheegayaa qaarna kuliyigaasuu soo hoosgelaya ama looga qiyaasanaya waxaa ciladiisii la helay ee cilada jaamicada ah loo helay baa looga qiyaasanaya alcaarifu waa nin garanaya bidaliili caqliyi daliilka caqliga ana waa nin yaqaana ninku mujtahid markuu noqonayo shardiga afraad alcaarifu bidaliili caqliyi daliilka caqliga a nin yaqaana waa inuu yahay waxaa looga jeedaa alcaarifu bidaliili caqliyi markaynu leenahay waa albaraaa alsliya baraa'ada asalka ah ama baraa'adii asliyada ahayd waxaa la odhan jiray waa inuu yaqaano oo garan karo welibana xukunka ay leedahay de albaraa alasliya uuna odhanaynin marka mas'aladan xukun khaasa loo waayo waa in la odhan karo dee asalkaasay ku baaqi noqonaysaa haddaba kol haddii nas khaasoo asalkii ka rara aynu weyno oo naaqil ah oo xukun gaara siiya waa inuu albaraa alasliya garanayo alcaarifu nin garanaya waa inuu yahay bidaliili alcaqliyi daliilka caqliga ah oo albaraa alasliya ah waa istisxaabu lcadami alsligii aan soo dhiganay soomaynaan soo marin istisxaabu lcadami alasli cadamka asliga in laysla saaxiibin karo kii waa inuu nin garanaya yahay buu kuleeyahay markaa du darajati alwustaa du darajati derajadii nin u saaxiiba waa inuu yahay alwustaa ee dhexdhexaadka ahayd carabiyatan xagga carabiga iyo wa usuulan xagga usuulka iyo wa mutacalaqanka lagu tacalluqo lilaxkaami axkaamta xaggeega loogu tacalluqo oo min kitaabin kitaab iyo wa sunnatin sunna'a ah, wain lam yaxfad yuuna xifdiyin matnan lahaa mutuuntooda yuuna xifdiinbe ama matni ay leedahayba yuuna xifdiine halkan wuxuu ina yidhi ninka mujtahidkii waa inuu baalig yahay haddana waa inuu caaqil yahay haddana waa inuu faqiihu nafsi yahay haddana waa inuu alcaarif bidaliil alcaqli yahay afar baynu maraynaa ka shanaad wuxuu ku yidhi du darajati lwasta derajo dhexdhexaada mid u saaxiiba waa inuu yahay derajo dhexdhexaada waa inuu u saaxiib yahay haddaba derajadaa dhexdhexaadka ah sheekeenu sidaasuu qaatay walow subkii oo kale laga laga war eh, uu sheego sida uu asalku soo guurinayo darajo dhexdhexaada looma baahne muntahi baa loo baahanya muntahi inuu ninkani muntahi oo gebagabeeyey waa inuu noqdo buu shardi ka dhigay sheekeenani du darajati lwusta buu kuri darajo dhexdhexaada waa inuu dhexdhexaad nin meel dhexdhexaada ka jooga yahay carabiyatan xagga carabiga carabi waxaa hadda halkan looga jeedaa shan shan shan nooc oo kutubta ka tirsan waa inuu mutawasit ku yahay shantaa nooc waxaa ka mid a luqadii waa kow waxaa ka mid a naxwihii waa laba waxaa ka mid a sarfigii waa saddex waxaa a macaanigii waa afar waxaa kamida bayaankii waa shan shantaaba waxaa la doonayaa du darajati lwustaa darajo meel dhexe ah inuu qofkani kaga jiro ayaa la rabaa inuu muntahi ku noqdo looma baahna inay qaliil ku yihiinna looma baahna inuu derajo uu wax kula soo bixi karo uu shantaa uu ka haysto derajo dhexe ayaa loo baahan yahay wa usuulan usuulkana inuu darajo dhexe ka haysto ayaa loo baahan yahay cilmigan usuululfiqhiga ana derajo dhexe waa inuu ka haystaa waa ninka la odhanayo mujtahid ama faqiih la odhanayo waa inuu garanayo caamkii iyo khaaskii iyo muطlaqii iyo muqayadkii iyo naasikii iyo mansukh waa inuu kala garanayo oo axkaamtii ay lahaayeenay dalaaladoodu keenaysay waa inuu fahmayo wa mutacalaqanka lagu tacalluqana waa inuu derajo dhexe ka haysto lilaxkaami axkaamta xaggeega loogu tacalluqo oo min kitaabin kitaab iyo wa sunnatin sunno ah waxaa jira aayaad la yidhaha aayaatulaxkaam oo axkaamta ka warrama iyo axaadiis iyaguna axkaamta ku saabsan ayaa jira aayadaha axkaamta ka hadlaya iyo axaadiista axkaamta ku saabsanba ilain faqiih baa la rabaa ama mujtahid baa la rabaaye ninkani waa inuu yahay nin aayaadka axkaamta ana darajo fiican iyo axaadiista darajo fiican ka maraya darajo wustaa ka maraya wain lam yaxfad yuuna xifdiin matnan matni lahaa iyaga iyada usugnaatay naxwihiyuuna kitaabka ka xifdiyin oo luqadiyuuna kitaab ka xifdisnaanin oo maxaan ku dhaha sarfigiyuuna kitaab ka xifdisnaanin oo usuulkiyuuna kitaab ka xifdisnaanin laakiin waxaa la doonayaa inuu fahansan yahay oo hadduu kitaabka halkaa yaalla dib ugu laabto uu wax badan ka soo guran karayo ayaa loo baahan yahay wain lam yaxfad matnan lahaa intaa mujtahidkii baynu ku aragnay ويعتبر وحا لعبرينيا للاجتهاد اجتهادك وحا لو عبرينيا كونه إنه يهي خبيرا مد أقون ديراضة أوله بمواقع الإجماع ميلها لغو إجماعي إجماع خرقيس إنه حاران أها أيو صور شيئي haddaba meelaha lagu ijmaacay nin garanaya waa inuu yahay si uu uga iskaga ilaaliyo inuu ijmaaca buriyo wanaasikhi naasikha iyo walmansuukhi mansuukhana meelihiisa nin garanaya waa inuu yahay annaasikh walmansuuq ninka la garanaya si una aayad la nasakhay una u daliishanin ama xadiid la nasakhay si uuna u daliishanin wa asbaabinuzuuli asbaabka asbaabunuzuulka la yidhaahna nin garanaya waa inuu yahay meelihiisa aayadaha axkaamta asbaabu asbaabunuzuulkoogii sababu sababunuzuulku aayaddu qaabka ay u hadlaysay xukunka u sheegayso ayuu sii ifinayaa xukunka laga qaadanaye axaadiista laftoodu asbaab bay leeyihiine xadiidku hadduu sabab uu u yimid sababtii xadiidku uu u yimidna nin garanaya waa inuu yahay waayo ziyaadatuliidaax buu halkaa ka helaya markaa walmutawaatiri mutawaatirkana nin garanaya waa inuu yahay walaaxaadi iyo aaxaadka mutawaatir iyo aaxaad nin kala garanaya oo khabiir ku ana waa inuu yahay hadday istacaarudaan si uu de kala rajaxan karayo wasaxiixi saxiixa iyo وغيره غيركي او حسن iyo ضعيف انا waa inuu kala yaqaan si una xadiis daciifa uga qadimin xadiiska saxiix ah una uga hormarin waxaali ruwaati ruwaadda xaaladoodana nin garanaya waa inuu yahay xaalu ruwaad xadiiskan markay ruwaad soo wariyeen ruwaaddu waxay u baahan yihiin awsaaf ee awsaaftii ruwaaddaana nin garanaya waa inuu yahay wayakfi waxa ku filan fii zamaaninaa wakhtigeennan aynu joogno arrujuucu noqod ayaa ku filan lia'immati daalika kuwaa kaa imaamyadoodii un loo laabto markaad xaaluruwaad u baahato waxaad dib ugu noqonaysaa uun culimmadii fannu rijaalka aqoonta u lahayd kutubtii ay ka qoreen markaad naasikh iyo mansuukh u baahato ama aad saxiix iyo daciif iyo u baahato waxaad u noqonaysaayoo kugu filan arrujuuc lia'imati dalika a'imadii halkan wax ka qortay inaad kutubtoodii dib ugu laabato walaa yuctabaru lama cibreeyo oo mujtahidka looma cibreeyo cilmulkalaami cilmiga cilmulkalaamka la yidhaah inuu aqoon u leeyahay shardi shuruudihiisa ama aha cilmulkalaamkana inuu aqoon u yeesho ma aha wax lagu xidhayo oo ijtihaadkii baa kaaga xidhan la odhanayo ma aha halkaa waxaynu culima aragnaa mujtahidku shuruudihii uu lahaa waa mujtahidka mulaqa ahe wa tafaariiculfiqhi fiqhiga tafaariicdiisana inuu aqoon ule lama cibreeyo fiqhigu tafaariic buu leeyahay faracyadii fiqhigu uu u qeybsamayeyna ninkani nin dabdiyey inuu yahay lama shardiyo oo ijtihaadkiisa shardi baa loo shardiyaa lama odhanayo wadukuuratu dukuuro oo labnimo ana lama shardiyo oo gabadhu mujtahidad ma noqon karta la odhan maayo rag baa hadda shardiyayee la soco walxuriyatu xoriyadana lama shardiyo oo xuriyaddii la odhan maayo adoonku mujtahid noqon maaye waa iska suurtagal qofkii addoonka inuu mujtahid gaadho wakada kan waxaa lamida alcadaalatu cadaaladii baa lamida fil asaxi qowlka sixada badan cadaaladana lama shardiyo oo mujtahidka looma shardiyo cadaalad kaana waynu aragnaa oo waxaa laga yaabaa qof faasiq ihi inuu ilaahay malaka uu siiyo uu mujtahid ku noqon karo hadda qofka warkiisa la aqbalayo waxaa la shardin jiray cadaalad baa loo sharjin jiray oo waxaynu ogeyn cadlu riwaayo iyo cadlu shahaado labadaba waynu naqaanay haddana mujtahidkii baa la laleeyahy dadka axkaamta usoo saarayey cadaalad looma shardiyo halkan macnaheega laba kale ogow markuu mujtahidku xukun uu gaadho uu ijtihaadkiisu xukun gaadhsiiyo laba waajib baa yimaada labada waajib ee imanaya waxa weeye mujtahidkani markuu yahay mujtahid cadaalad leh ee xukun uu soo saaro inuu isagu ku camal falaa waajib bay ku tahay cidda kale ijtihaadkiisani uu gaadhee ku qanacdaana inay ku camal fasho ayaa waajib ahaa haddaba hadduu mujtahidkii faasiq noqdo fisqigani ijtihaadkii ka saari maaye qabuulkii warkiisa la aqbalayay unbuu radiyayaa waa mujtahidan warkiisa la qaadanayn unbaa la odhanaya ninkaasi waa mujtahid laakiin warkiisa la aqbali maayo kolkaa marka mujtahid warkiisa aan la qaadanaynin aynu nidhaana isagu ma isqaadanayaa mise isqaadan maayo isagii baa ijtihaaday axkaam buu ijtihaad ahaan ula soo baxay ma la odhanaya haddaba waad ku camal falaysaa axkaamtaadan oo dee mujtahid baa tahay ee adiga waajib buu kugu yahay dadka kaluma warkaaga qaadanayn ma la odhanaya taabay oo naf ahaantiisa ijtihaadkiisa wuu ugu camal fali xataa hadduu faasiq yahay waana lagula xisaabtamaya markaa wakadaaka waxaa lamida alcadaalatu cadaaladda ayaa lamida fi qowlka sixada badan walyabxath ha raadiyo haddaba can ilmucaaridi mucaarid ha raadiyo wax mucaarid ah waa inuu raadiyaa qofku waxay culimmadu yidhaahdeen mucaaridka waynu soo barannaye aayaddan uu ku ijtihaadaya hadday dalaaladeedu haddii aayaddu aayad caama ay tahay waa inuu mucaarid raadiyo mukhasis ah haddii ay muطlaq tahay waa inuu mucaarid raadiyo mukhasis ah muqayid ah haddii laga yaabo xukunkani inuu mansuuq noqon karo waa inuu raadiyo naasikh haddii ay daahir tahay waa inuu raadiyo deliil kale ama qariino kale oo saarifo ah waa inuu raadiyo waxyaabaha noocaas oo kale ah inuu iska baxfiyo intuuna ijtihaadka uuna bixin baa loo baahan yahay walyabxath can ilmucaaridi intaasi mujtahidka mulaqa ah saddex mujtahid buu sheekhu sheegi doonaaye mujtahidka mulaqa ah ayuu intaa kusoo ururiyey bal hadda tacriifkiisa aan kusoo wada noqdo walmujtahidu mujtahidku alfaqiihu waa ninka faqiiha ah wa huwa isagu albaaliqu waa mid qaangaada alcaaqilu oo haddana caqli leh ay duu malakatin malako iyo sifo ayuu u saaxiib yahay yudriku uu ku haleelayo bihaa iyada almacluuma shayga asalkiisu uu yahay in la garto falcaqlu caqligu almalakatu waa malakada fil asaxi qowlka sixada badan faqiihu nafsi kaasoo naftiisu ay aada wax u fahmayso wa in ankara haba inkiro alqiyaasa qiyaaska haba inkiro eh alcaarifu oo garanaya bidaliili daliilka alcaqliyi caqliga ah oo baraa'ada ah du darajati darajadii u saaxiibka ah, alwustaa ee dhexdhexaadka ahayd carabiyatan xagga carabiga wa usuulan iyo xagga usuulka wa mutacalaqan iyo xagga ka lagu tacalluqo lilaxkaami axkaamta xaggeega loogu tacalluqo oo min kitaabin kitaab iyo wa sunnatin sunno ah wain lam yaxfad yuuna garaninba matnan lahaa matnigeen matnan matni lahaa iyadoo usugnaadayba yuuna garanine wayuctabaru waxaa la cibreeyaa lilijtihaadi waxaa loo cibreeyaa kownuhu inuu yahay khabiira nin aqoon dheeraada u bimawaaqici اlijmaaci meelaha lagu ijmaacay iyo wanaasikhi naasikha iyo walmansuukhi mansuukha iyo wa asbaabi nuzuuli asbaabta asbaabu nuzuulka ah iyo walmutawaatiri mutawaatirka iyo walaaxaadi aaxaada wasaxiixi saxiixa iyo wagayrihi hayrkii wa xaali ruwaati ruwaadda xaaladooda wayakfi waxa ku filan fii zamanina waktigeennan arujuucu noqod arujuuci buu kaygu leeyay wuu kasrinayaa in la godo wey wayakfi waxa ku filan fii zamanina waktigeennan alrujuucu laabasho lia'immati daalika kaa imaamyadiisa loo laabto walaa yuctabaru lama qiimeeyo cilmulkalaami cilmulkalaamka lama qiimeeyo wa tafaariicu lfiqhi fiqhiga tafaariicdiisana lama qiimeeyo wadukuuratu labnimada lama qiimeeyo waalxuriyatu xornimadana lama qiimeeyo wakadaa kanoo kale isagoo alcadaalatu cadaaladda lama qiimeeyo fil asaxi qowlka sixada badan walyabxad haddaba ha raadiye mujtahidku can ilmucaaridi wax mucaarid ah oo mucaaradaynaya maxaan ku dhaha naskii ila wa inagii soo ba soo baranay mucaarid iyo mucaarad baan soo kala baranay mucaaridka waa inuu baadhbaadho mujtahidulmulaq waxaa jira mujtahidulmulaqa mid ka hooseeya oo mujtahidulmadhab la yidhaah mujtahidulmadhab iyo mujtahidulfatwa labadaa mujtahid baa midba midu kasii hooseeya mujtahidulmadhabkii ayuu doonayaa inuu inoo keeno waduunahu waxaa ka hooseeya mujtahidkaa inoo hormaray ee mujtahidulmulaqa la yidhaah mujtahidulmadhabi mujtahidulmadhabka ninka madaahibta madhabka ku ijtihaada wa huwa ninkan haddaba mujtahidulmadhabkiihi almutamakinu waa mid makansaday min takhriiji ilwujuuhi wujuuhda la soo bixidooda calaa nusuusi imaamihi imaamkiisa nusuustiisana uu kala soo baxo wuxuu ku yidhi in badan waxaynu aragnaa in la yidhaa fuqahadu markay akhriyayaan kutubta fiqhiga ah waxaa lagu odhanayaa un wa fiihi madhabaan laba madhab baa ku sugan mas'aladan xukunkan laba madhab baa ku jira haddaba rag baa jira madhabka intay aada u makansadeen awood u yeeshay inay la soo baxaan maxaanku idhaha wujuuhdii madhabku uu lahaa oo haddana ay kala rajaxaan intay nusuustii la soo baxaan madhabka oo meelihii madaahibtu ay ku sugnayd ay qaataan ayay haddana kuusii kala rajaxayaan markaasaa qaraa-in madhabka dhexdiisa laga yaqaan ama sheekhan madhabaan kale loo sugayo laga garanayo iyagoo isticmaalaya ayay odhanayaan labadaa madhab madhabkaasaa welibana raajixa way wada ku kala tarjiixinayaan haddana madaahibtao dhanna dushay ka hayaan madaahibtu waa madhabkan ay kade ay mujtahidka ku yihiin intii ku dhex sugnayd ayay ixaadaynayaan haddaba talow raggaasi ma rag iska daba furanbaa mise waa rag inqiraaday oo culimmadii horunba mujtahidulmadhab kala ahaan jiray waa la isku khilaafay ragga qaar ayaa taagan madhabka shaaficiyada marka la eego wax mujtahidulmadhab la oran karay waxa u dambeeyeyba ragga qaarkood taagan yihiin raafici iyo nawowi raafici iyo nawowi raggaasaa ahaa mujtahidulmadhab oo madaahibta iyo in ku sugan mas'alada ayaa intay la soo baxaan ay haddana kala rajixi karayeen oo haddana ay kugu qancinayeen daliil imaamkan leh loo nisbaynayo oo halkan un ay ka qaateen oo lagu kala rajaxayo oo haddii kitaabtiisa dib loogu noqdana la arkayo meelaha qariinadaasi ay la socoto inuu yahay meel ku qaadan jiray mujtahidulmadhab baa kaasoo kale la yidhaahdaa waduunahu waxaa ka hooseeya mujtahidkaa hore mujtahidulmulaqa la yidhaah mujtahidulmadhabi ninka mujtahidulmadhabka loo yaqaan wa huwa mujtahidulmadhabku almutamakinu waa nin makansaday min takhriiji lwujuuhi wujuuhda la soo bixideeda calaa nusuusi imaamihi imaamkiisa nusuustiisii uu kala soo baxo intaasoo weji wa fiihi wejhun wa fiihi wajhaan wa fiihi wujuuh wejiyadiibuu la soo baxayaayu haddana ku kala rajaxayaa wa duunahu waxaa ka sii hooseeya kanna mujtahid اlfutya ama mujtahid اlfatwa mid la yidhaah baa jiro isna mujtahid اlfatwo mujtahid اlfatwuhu wuxuu sii hooseeyaa mujtahid اlmadhabka wa huwa mujtahid اlfatwuhu almutabaxiru waa nin ku badoobay oo bad ku noqday almutamakinu oo haddana makansaday min tarjiixi qowlin qowl inuu rajaxo calaa aakhara mid kalena uu ka rajaxo mujtahidulfatwa waxaa loo yaqaanaa nin mutamakin ah oo mutabaxir ah oo aqwaasha ah. sow maynaan arki jirin in la odhan jiray madhabka ama masalada wafiihi qowlaan qowlaan lilimaam marka lagu yidhaah ayuu aqwaashii kuu kala rajaxaya oo aqwaashii madhabka ku jiray intuu sidaa u baaro ayuu kuu kala rajixi madhabkana waa nin bad ku noqday bad buu ku noqday madhabka aqwaashii madhabka qolada horena wujuud iyo madaahibtay kala rajaxaan kan qoladan dambana aqwaashay kala rajaxaan aqwaasha madhabka ayay kala rajaxaan dee madhabkana ninka fiqiga baranaya waa inuu barto wujuuda iyo aqwaasha iyo maxaanku idhaahdaa istilaaxaad ba waxyaabo badan baa jira oo loo isticmaalo ma ogtahay waa ninkani nin kala rajaxaya aqwaasha weeyi talow hadaba madaba furan yihiin mise mar hore ayaa iyagana inoogu dambeeyey ragga ah, mujtahidulfatwaha loo yaqaan waa mas'ale khilaafiya iyada lafteediio madhabka iyo culimadan usuulku baa isku sii qabteene ragga qaar baa rajaxay iyaga laftooda inay u dambeeyeen labadii nin ee qamaraanka la odhan jiray ama qamarayinka la odhan jiray ee minhaajka sharxay ramli iyo iyo ibnu xajar haytami labadaasi ayaa madhabka dhexdiisa iyaga laftoodu mujtahidulfatwo ahaan jiray sidaa darteed wuxuu qabaaba ibnu xajarku wuxuu ku leeyahay ninka faqiih lama odhan karo ilaayoo mas'alo uu maqlay iyo mas'alo uuna maqal isku si uuga jawaabo mas'alo uu maqlay iyo tu uuna maqlin ilaayuu isku si uga jawaabo ninkaasi waa faqiih ma odhan kartid oo mas'aladaba maba maqlina siduu uga jawaabi hayso ma wuxuuna maqlin unbu hadda ka jawaab eeg dawaabid baa jirta ama madhabka dhexdiisa ka duul ama si guud qawaacidka kuliyaadka usoo qaado oo dawaabid baa jirta laga duulo dawaabidaa laga duulo ayuu hayaayo xukun kastooo soo baxaa daabidku gelayuu iska garanayaaba ha cusboonaado hadduu doono haba noqoto shay xaadisa oo hadda ku cusub adduunkaba ha noqoto oo dhacdo aan horay u dhicinba ha noqoto laakiin daabidka geliisu iska garanaya kolka isagoo waxba fikir ayna ku qaadan oo baadhis ayna ku qaadan oo ayuu ku odhanaya masalada xukunkeygu waa halkaa waayo markaa tidhahdana wuu kuu sababaynaya wuxuu ku leeyahay masalada intaasoo macno ayaa ku dhex jira cilal noocaayay wadataa wixii cilalkaa wataana dee daabidkiisu kaasuu ahaan jiray buu ka odhanaya waduunahu waxaa ka hooseeya mujtahidulfutya midka mujtahidulfutyaha loo yaqaan wa huwa almutabaxiru waa ninka badoobey ee baxriga noqday almutamakinu ee haddana makansaday min tarjiixi qowlin qowl rajixiddii calaa aakhara mid kale uu ka rajaxo uu ka rajaxo walasaxu jawaazu tajazi اlijtihaad fii bacdi اlabwaab halkan wuxuu ka hadlayaa horta ijtihaadku ma wax mar uun wada xasilabaa oo culumta shareecada markaad wada barato eed gebigeega wada ixaadaysan baa lagu odhanayaa mujtahid baa tahay mise tajazu buu aqbalaayo waxaa dhici karta inaad tidhaa anuu xajka ayaan mujtahid ku ahay inta kalena mujtahid kuma ihi anuu faraaidka mujtahid baan ku ahay anuu salaada mujtahid baan ku ahay oo waan ka ijtihaadi karaa muu tajazu ma qayb qaybsamaa oo ma la heli karaa nin abwaabta qaarna mujtahid ku ah abwaabta qaarna aan mujtahid ku ahayn ma la heli karaa haabuu kuleeyahay walasaxu qowlka asaxihi waxa weeye jawaazu tajazi اlijtihaad ijtihaadka qayb qaybsankiisa banaanideeda fii bacdi alabwaabi abwaabta iyo baabasha qaar uu ku qayb qaybsamayo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ijtihaadku sidee buu ka ahaa rasuulka waxyi baa ku soo degayey oo wuxuu u baahdaba ilaahay buu ka helayey talow ma ijtihaadi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam mise ma ijtihaadi jirin horta eh, lana soco oo kitaabku markuu masaa'il ka hadlayo waxaa laga yaabaa inuu jawaaz kuu soo qaato jawaaz jawaazkaasi jawaazkii maaha sharciga ahaa waa jawaaz caqli ah weeye oo falsafadu kay isticmaali jirtay wey haddaad aragto jawaaz waa ka caqliga ah buu ujeedaa laakiin jawaaz sharciyaha ah moodin shayga intuu jawaaz kaga hadluu ku yidha doono waa jaa intuu ku yidhaa ayuu haddana ku odhan doonaa ma dhicin laakiin oo maba dhicin e waa maxay jawaaskan uu ka warramaya wuu bannaan yahay iyo ma dhicin waxa weeye waa jawaas alcaqliyo caqliga ayuu ujeedaayo ma dhici karaa buu ujeedaa mise waxaasi ma dhici karo aljawaaz alcaqli waxaasi ma dhici karaa mise ma dhici karo wuu dhici karaa weeyaan markuu kuleeyahay waa jaa-is wa jawaazu lijtihaadi ijtihaadka banaanidiisa walasaxu qowlka sixada badani jawaazu lijtihaadi ijtihaadka banaanidiisa weeye linabiyi nebiga uu u banaan yahay sala allahu calayhi wasalam wa wuquucuhu weeye asxu iyo inuu xataa ijtihaadkuba dhacay uu nebi maxamed ka dhacay rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu ijtihaadaa way banaanayd buu ku yidhi umuurta dunawiga ah waa laysku ogaa oo uu ijtihaadi jiray uu shaygu hadduu dunawi yahay laakiin shay diiniya rasuulku miyuu ku ijtihaadi jiray mise kuma ijtihaadaynin kaa laftiisa ayuu ka hadlayaayo wuxuu ku leeyahay jawaazu lijtihaad rasuulku sal allahu alayh wasalam uu ku ijtihaadi kari jiray ashyaada oo way u banaanayd uuna kaba dhacay isagoo ijtihaaday oo inuu ka dhacay waxaa lagu garanayaa ayuu yidhi aayaddii qur'aanka ahayd ee qoladii maxaabiista ahayd ee beder sidii laga yeeli lahaa ee xukunka diintu ay qabto dee ijtihaad baa keenay waa kii la tashaday abibakar iyo cumar waa kii cumar odhan jiray mey aynu wada laynno waa kii abibakarna odhan jiray waa qaraabadeenu hadaan sii dayno waxaa laga yaabaa inay islaamaan ay janno tagaan haddaan hadda laynana sidaa naar bay ku tegayaan inaguna waxoogaa xoola awaynu iskaga baahannahay aynu madax furasho ka qaadano waa kii rasuulku kii abibakar qowlkii abibakar raacay ee dee sidaa ijtihaad baa gaadhsiiyey waxa weeye kolkaa aayaddan ilaahay soo dejiyey maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkhila fi lardi waxay kutusaysaa waa canaan la canaantay ma nebi maxamed isagoo shay sharcigo loo baneeyey sameeyeyba haddana lagu canaanan lahaa kolka waa ijtihaad oo ijtihaad rasuulka ka dhacay ayuu noqonaya ilen waa waxyi ayuu raacay oo lagu canaananayaa ma ahe waxaynu ognahay nimankii munaafiqiinta ahaa ee rasuulka idanka weydiistay waa kii ogolaadee lalahaa cafa allaahu canka lima adinta lahum lima adinta lahum mar maxaad ugu ogolaatay allaha ku cafiyey saxaabadu dagaalkii beder markay gelayeen rasuulku ciidanka meesha fadhiisiiyey waa kii saxaabigii kaartada dagaalka yaqaanay odhan jiray ilahi rasuulkiisiiyoma waxii baad halkan ku fadhiisiisay mise waxay kaa tahay uun dadaal aad ku dadaalaysid kaartada iyo sida qaabka dagaalka waa kii rasuulku lahaa qaabka dagaalka waa kii ninki lahaa halkan ciidanka aan ka rarna ee ka raray waynu garanaynaa wa jawaazulijtihaadi ijtihaadka banaanidiisa weeyi linebiyi nebiga uu u banaan yahay sala allahu calayhi wasalam wa wuquucuhu iyo dhicidiisaba jawaaskani waa jawaas caqliya jawaaskii sharciga ahaa maaha wuquucana wuxuu u daliishan hadda waa khilaafi wuquuca laftiisa khilaafiya oo wal asaxu buu usoo qadarayaayo wal asaxu wuquucuhu buu ku leeyahay inuu dhacay ayaanu garanaynaa buu ku yidhi oo aayadaha aanu ka garanaynaa وأن اجتهاده رسول وأن اجتهاده اجتهاد كيس لا يخطئ وأن الاجتهاد جائز في عصره وأنه وقع وأن اجتهاده لا يخطئ wuxuu halkana doonayaa inuu yidhaah wal asaxu ana ijtihaadahu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ijtihaadkiisu laa yukhdiu ma gefi jirin ma gefi jirin rasuulka ijtihaadkiisu waa laga soo horjeedaa qowlkanoo qole ayaa leh suurtogel weeyi kol haddaynu rasuulka ijtihaad u bannaynay ijtihaadka haddaynu u banayna qad yukhti wa qad yusiib bay yidhaahdeen qoladan sheekha uu ku jiraana wuxuu ku leeyahay kiyoo la ilaalinayo mansiba nubuwa oo khada'a ah laga ilaalinayo xagga ijtihaadka ah hadduu rasuulku ijtihaad la yimaado musiibun buu noqon jiray laakiin cidda kale hadday ijtihaad la timaado mukhti iyo musiiba ah halkaa aynu marina buu yidhi wa ana ijtihaadahu rasuulka ijtihaadkiisu sala allahu calayhi wasalam laa yukhti uma gafaynin oo khada' ma noqonaynin waana waana khilaafi hadda وأن الاجتهاad اجتihاadku jaaئز waa banaan yahay فيi casrihi xiligii nebi mحamed uu noolaa وأnhu isagu hadana waqaca wuu dhacay jaaئزkani waa kii caqliga ahaa rasuulka oo jooga صaxaabada اجtihaad mau banaana mise uma banaanayne waxay ahayd inay nebigun kusoo noqdaan ay wax weydiiyaan wuxuu ku yihi u banaanaa inay اجtihaadaan talow haddaba wuu u banaana haddii la yidhaa banaanidaana kii caqliga ahaa laga dhigo siduu dee sheekhani u wado waa kii caqliga ahaaye ma dhacay oo saxaabi ijtihaaday ma la helayaa nebi maxamed oo nool mise la heli maayo waa la helayaa buu ku yidhi taana qowl baa ka soo hor jeeda muqaabil ah oo odhanaya maba banaana nebi maxamed intuu nool yahay in saxaabadu ay ijtihaado ilan isag rasuulkay kala kulmayaan waxyigabe maxaa ku kalifay ijtihaad ijtihaadku waa bedlulwasciye may nebigu weydiiyaan buu leey muqaabilkuna qowl kale ayaa halka uu anahu waqaca uu ku yidhi sheekhu qowl kale oo ka soo horjeeda ayaa jira oo muqaabil ah oo le maya haddii uu saxaabigu xaadir yahay oo rasuulka jihadiisa uu joogo eryada nebi maxamed uu joogo hadduu saxaabigu ku nool yahay ijtihaad looma ogola laakiin ninka rasuulka ka fog ee dhinac kala jooga ayaa ijtihaadka loo ogol yahay aynu nidhaahno halkaas ayuu mariyey haddaba ijtihaadku wuu banaanaa buu yidhi wuuna dhacay muxuu u daliishaday sheekhu inuu ijtihaadku dhacay sacad ibnu mucaada ayaa reer beni quraydo looga xaakim dhigay sacad binu mucaada muxuu yidhi wuxuu yidhi uun tuqtalu muqaatilatahum ragooga dagaalyahanka oo dhan waa in la laayaa wa tusba duriyatahum aruurtoodana waa in la wada qafaashaa buu yidhi nebi maxamed xadiidkii bukhaariga iyo muslimka wuxuu ku yidhi markuu sidaa yidhi laqad xakamta fiihim bixukmi illaah eg waxabaad xukuntayba sidii ilaahay xukumay unbaad xukuntay saxaabigu waa ijtihaad ka dhacay oo haddana uu ku asiibay xaqii uu ku asiibay weeyi wa ana alijtihaada ijtihaadku jaa-izun waa shay jaa-is ah oo bannaan fii casrihi waktigiisii rasuulka waktigiisii wa annahu ijtihaadku waaqicun waa mid dhacay mas'alatun almusiibu ka asiiba fi lcaqliyaati caqliyaadku waaxidun waa midun walmukhdiu ka gafaana aaimun waa mid dembiileah bal kaafiru waa nin gaal ah inafa hadduu anfiyayo alislaama islaamka hadduu anfiyayo walmusiibu ka asiibaya fii naqliyaati naqliyaad fiihaa uu ku jiro qaaicu nas qaadicihi waaxidun waa mid un qadcan isna go-naan waqiila waxaa la yidhi cala alkhilaafi alaati khilaafka inoo soo socda ayuu ku dul sugan yahay walasaxu qowlka asaxiihi waxa weeye annahu isagu walaa qaaica markuuna qaaic meesha oolin waaxidun waa mid qura hadduu qaaic meesha uuna oolin waa mid qura walaa qaaica markuu yahay buu mid qura xataa walaa qaaica markuu yahay waa mid qura hadduu qaadic yahayna waa mid qura un hadduu walaa qaaica yahayna waa mid qura un wa anna lilaahi ilaahay waxa u sugnaaday fiihaa kan xukunkan waxa ugu dhex sugnaaday ama waxyaabahan caqliyaadka iyo naqliyaadkaba xukman xukun mucayanan la cayimay qabla lijtihaadi ijtihaadka hortii wa anna calayhi waxaana dushiisa ah amaaratan calaamad lagu garto wa annahu isaga mukallafun waa lagu kalifay mujtahidka biisaabatihi inuu asiibo wa anna almukhtia ninka gafaana laa ya'samu kuma dembaabo bal yu'jaru ajri baaba la siiyaaba bal halkana haddaan eegno wuxuu yidhi almusiib fi nimankan falsafadu waxay wax u kala saaraan caqliyi iyo naqliyi bay u kala saaraan oo masalan aayaadku meelaha ay aayaadku ay ku soo arooreen ee axaadiista rasuulku ay ku soo aroortay ee maxaan ku idhahdaa axkaamka samciyaadka la yidhaha samciyaadka samciyaadka samciyaadka waxa weeye waxa hadda aan ku hor joogin ee si aad u garato oo kale ayna jirin inaad nas ka qaadato mooye in su-aalulqabriga oo kale qiyaamada oo kale siraadka oo kale jannada iyo naarta oo kale waxyaabaha noocaas oo xisaabta oo kale su-aasha waxyaabaha noocaas oo kala ah eeg waxyaabaha saas oo kale ah samciyaad bay yidhaahdeen asxaab nimankan oo dhan saasay u yaqaaniin samciyaad baa lagu odhanaya kolka inaad aayad ku aragto ama aad xadiid rasuul ku aragto sala allahu calayhi wasalam mooyaane madkhal kale iyo si kalood u garan kartaa ma jirto waa aayad ka hel ama xadiid ka hel hadduu nin isa soo taagu shay samciya kaaga warramo dee waa kay isweydiiyaanba qolada muxadisiintu iyo yidhaahdiin war waa sidee ninku muxuu sidan ugu dhiiraday iyo malaha nebigu ka maqlay iyo malaha wax kale oo si kale ma la odhan karaa Eh, malaha kuma dhiiran kareen wax samciyo sidan ahe samciyaadku samciyaadku waa waxyaabaha noocaas oo kale ah samciyaadku waa waxyaabaha noocaas oo kale ah wey haddaba waxaa jira wax kaloo caqliyi la yidhaha isna jira caqliyi caqliyi baa jira caqliyiga jiraa waa maxay talow waxyaabahan caqliyigihi waxa weeye shayga caqligaagu uu ku leeyahay la heli karo imika maalan ilaahay markaad subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa aada caddaynaysid ee lagu caddaynayo ilaahay diintanuu soo dejiyey nebi maxamed baa loo soo dhiibay saxaabadii rumaysayna way rumaysay intii raacdeen inagu ka mid nahayna waynu rumayno waynu raacnay haddaba nin gaala markaad u sheegayso nin gaal ah markaad ilaahay waxdaaniyadiisa aad ka dhaadhicinaysid ama ilaahay uluhiyadiisa aad ka dhaadhicinaysid haddaad tidhaahdo aayad baa sidan tidhi ama xadiid baa sidan yidhi haddaad tidhaahdo de kuma aaminayo wuxuu ku leeyahy aayadana ma rumaysini aayadan aad sheegaysa ka yidhi baanan aaminsanayn buuba ku odhan karaa maba rumaysniba ka yidhiba xadiidkan aad sheegaysana ka ku hadleed leedahay waa rasuul baanan qabinba buu ku odhanayaa kolka waxaa la yidhi waxyaabo tabiciyo ah ayaa jiro oo marka qofku ilaahay uu rumeeyo waxdaaniyadiis iyo wujuudkiis iyo inuu yahay mid waxyi soo dejiyo oo soo dira rusushana uu aamino ayaa nin rasuulka aaminsan baad xadiid usoo deliishani ama nin ilaahay aaminsan oo rumaysan baad aayad usoo deliishani nin aan labadaa midna rumaysnayn maxaad usoo deliishan ashyaa caqliya baad usoo deliishan oo ilaahay in badan buu qur'aanka inagu yidhi afalaa tatafakaruun war maydaan fikiraynin miyaydaan dad fikiraya ahayn kolkaa fikirkan iyo koonkan asalba waxaa la yidhaahdaa wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu lwaaxidu koonkan aan arkaynaaba gebigiisuba waxa weye waa shay daliil oo ilaahay ina tusinaya subxaanahu wa tacaala ilaahay ayuu ina tusinaya oo waxaa la yidhaahdaa qur'aani iyo maxaa loo qaybin jiray iyo kowni baa loo qaybin jiray waxaan ilaahay buu ku barayaa oo ilaahay buu ku tusayaa oo ilaahay baad ku baranaysaa ama ha ahaado kolkaa daliilkaa qur'aaniga ah naqliga ah ama ha ahaado kaa caqliga ah ha ahaado kolkaa caqliyan baad qofka ula doodi caqliyan baad u tusi ilaahay keligii inuu yahay caqliyan baad u tusi ilaahay inuu keligii cibaadada muto caqliyan baad u tusi ilaahay inuu rususha soo diro koonkan markuu abuuray ee dad lagu camiray dee waxii baa loo soo dejinaya wixii koonkan sidii loo kala maamuli lahaa say u dhaqmi lahaayeen buu ilaahay u keenaya caqliyan baad u qancinaysa haddaba waxyaabaha noocaas oo kale ah aayadaha ku soo aroora oo ilaahay inuu kelidii yahay aayadaha ku soo aroora inuu cibaadada mutay aayado iyo axaadiis ba ku soo aroora aayadahan iyo axaadiistan ciddaad kula hadlaysaa waa cidda muslimiinta ah ayaad u sheegaysaa ama dee tasliiminaysa ilaahay jiridiisa iyo nebi maxamed rasuulnimadiisa cidda ogol ayaad odhanaysaa sawtii aayaddu sidaa ahayd sawkii xadiidku sidaa ahaa haddaba caqliga waxyaabahan caqliga ah ee mushrikiinta iyo nimankan duhriyiinta la yidhaahaye iyagule in hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxya nololba ma jirto antan ahayn waanu dhimanaayo waanu dhalanaa adduunkana baa lagu arkay dee aayadna usoo qaadan maysid xadiidna usoo qaadan mayside shay caqliyi ah ayaad ku qancini oo shay caqliya baad nimankaa kula iman horeyna weligeedba way dhici jirta inay culimadu kula doodi jireen shay caqliya ah oo nin maalinku yidhi nin sheekoo muslima buu ku yidhi waxaan doonayaa inaad ilaaha aada caabudin hadduu jiro uu xaq yahay inaad itustid waayahay buuhi anaa kutusiyayna ballami meel inagu ballamiya buu yidhi waa xilli gu-a oo roobda-ayo webiga dhinaciisa dambe aynu ku ballanna buu yidhi ninkii baa soo maray xaggii uu ka kale gaalkii joogay baa lagu ballamaya webigii baa aada u soo rogmaday markuu aada u soo rogmaday ayuu nin webiga sayd usoo dhaaftay gaalkii baa odhanaya inta su-aashiiba haddama bilaabanin oo nin ilahay cilmiyadiisa ilahay baa ii fudaydiyo waa marka webiga marka soo dultaagay bu marka saa isku soo dultaagay unbuu geed yahay halkaa kasoo go-ay buu yidhi geed kalena halkaa unbuu kasoo go-ay buu yidhi ku kalena halkaa unbuu kasoo go way isqaqabsadeen oo laash yar bay noqdeenba bu way soo horjoogsadeen laashkii yara intuu samaysmay laash yar unba biyaa ku dhex samaysmay geed biqlayunbaa bad moodaaba laambo meel bay kasoo soo go-aysay cararaysay ta kala dowranaysay markay laamihii isku wada tegeen inay laash noqdeen unbaan ku booday oo laashkaa yar baa isoo tallaabiyey buuri ninkii gaalka ahaabaa sidaa weegay muslimkii markaasuu ar maxaad leedahay ma ma saasaa hadda runkaa ah ma run ku sheegaysaa ha saasaad run kushee oo waaad oo waxaad imika iga dhaadhicinaysaa caqlil xumadaada buu yidhi geed ayna cidigoyn iyo laash ayna cidi samaynin unba aayarun iska samaysmay intuu isamaysmay unbu hor yimid oo soo fuulun oo doox webiga iga soo tallaabiyey caqli maa buu waa been cad buu yidhi oo say suurtagal u tahay inay cidi samaysaa lagama maarmaana aaway firsame yaqaankii sameeyey buu yidhi markaasuu ku waa saan doonayey waaba saan doonayey lafteeda ee buu yidhi kolkuu laashka intaa la eg ee yaridiisa aad arkaysaa uu isaga laftiisu samaysmi kari waayey adduunyada intan la eg baa iska samaysantay seen kaaga aqbalaa buu yidhi ilaahay baa diidantee in hiya ilaa xayaatuna dunya buu leeyahy namuutu wa naxya adduunyada intan la egi mid sameeyey la bay samaysanta oo la arkay uun dee malaashka maxay kaga duwan tahay buu adiiday hadda hadda firtay markaasuu dib iskugu noqday yuu guriga intan la eg ee macalaydhkii iyo macalbiyihii la geliyey ee arkaysa dhulka ilaahay caynku ka dhigay iyo dhaguxuu ku goliyo ciiduu dhigay iyo marwaxadaha lagu xidhay ile waa muka waxaynu haysanaa marwaxado rabaaniyaynu haysanaaye mukayafba uma baahnin waad aragtaa guriga noocan u dhisan unbaa iska dhismay uun oo mid dhisay una jirin dee senana u aaminaya wiigaan u rumaystaa markaa tii buu yidhi warle waan khaldanaa waxaan uga soconnaa haddaba shay caqliyi ah ayaad qofka noocan oo kale kula markuu ogolaado ayaad odhanaysaa haddaba allihii koonkan abuuray ee basharkan abuuray ee sidan u sameeyey wixii basharkan lagu kala hadi lahaay ku mucaamaloon lahaayeen oo diin ah ayuu ilaahay soo dejiyey rusushuuna usoo dhiibaa rusushaana dadka soo gaadhsiisa waa noocan nebi hebel baa jiray oo nebi hebel baa jiray oo nebi maxamed baa jiray bes wixii nebigaa ka soo baxaana waa waxyi aynu qaadano hallo wuxuu nebigaas yidhahna saasaan ku qaadano haddaba caqliyaadku waxa weeye ilaahay jiridiisaa iyo ilaahay inuu waaxidkaa ah yahay iyo waxyaabaha bacsiga inuu jiro iyo qiyaama inay jirto iyo naar iyo janno iyo maxaa xisaabtii iyo kuwaas caqliyaad caqliyaadka caqliyaadka markuu kuleeyahay samciyaadku waa kuwa cafwan samciyaadku waa kuwa bacfiga aan isku darayleyn bacfiga iyo qiyaamada iyo kuwaas samciyaada caqliyaadkuna waa ilaahay jiridiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo uluhiyadiisa iyo kuwaasina waa caqliyaadkii caqliyaadku way fara badan yihiin kuwa un ma aha oo de xaggan sharciga unuma wadaane xataa caqliyiga waxaa kamida qofku waxay la odhan jiray naqiidaan laa yajtamicaan qof la heli maayo mar qura noolna dhintayna minid qura inuu nool yahay oo haddana dhintay caqligaa diidan ama ha noolaado un oo qof nool ha noqdo minidkan ama ha dhinto ama waktigu ha u kala duwanaado oo ha la yidhahda saacad ka horna wuu noolaa haddana wuu dhintay eg waktiga ha loo kala duwo almusiibu ninka asiiba dadka ishaysta ka musiibka ah fi lcaqliyaati waxyaabaha caqliyigii ihi horta waaxidun waa midun caqliyiga marka la isku khilaafo musiibku dhammaantood ma wada aha musiibku waa waaxid inta kaleo dhani waa wada mukhti eh, haddii aad tidha ilaahay waa waaxid markay muslimiintu yidhaahdeen qul huwa allaahu axad ee qolooyinka qaarkeedna qaarkoodna ay yidhaahdeen maya waa haaliu halaaa haaliu halaaa dee la odhan maayo ijtihaad baa kuwana gaadhsiiyey kuwana gaadhsiiyey oo waa lagu ijtihaaday la odhan maaye aayarun baad odhanaysa waa la wadaa asiibay odhan mayside dee waxaad odhanaysaa muslimiintana asaxan kan kale waa mukhti walmukhdiu ninka mukhdiga ee caqliyi ku ku gafaana aasimun wuu dembaabay bal kaafirun waaba gaal innafa hadu hadduu anfiyayo alislaama islaamka shaygan caqliyigu ku gafay hadduu islaamkaba meelka dhac uu ku anfiyayo gaal buu noqoni gaal buu noqonaya sidaa waxdaaniyada ilaahay iyo uluuhiyadiisii hadduu dafeo gaal buu noqonayaaba haddaba hadduuna islaamka anfiyeynin oo wax islaamka anfiyaya uuna ahayn oo sidiisa caqliyi uun uu anfiyey waa gaal la odhan maayo laakiin waa aaim walmusi waayo haddii uu kufrigaa haddii la xukumi waayo waxa ka dhalanaya nasaaradii iyo yuhuuddii iyo buudiyiintii iyo qurunkii oo dhan in la yidhaahdo waa mujtahidiine yaan la odhanin waa gaalo way ijtihaadeene ijtihaadda halkaa gaadhsiiyey in la yidhaha ka dhalanaysa walmusiibu ninka musiibka ah fii naqliyaatin waxyaabo naqliyi ah ama samciyi ah walmusiibu ninka musiibka ah fii naqliyaati naqliyaadka ninka musiibka ku ah shay naqliya ah buu ku asiibay naqliga waxaa loo yaqaanaa waxyaabihii nusuusta aan kala kulmaynay ee xadiidkii iyo aayaddii iyo aynu kala kulmaynay ee naqliyiga ahaa ayaa lagu ijtihaaday fiihaa waxaana ku dhex jira qaadicun daliil qaadica oo ama aayad ah ama xadiid ah dee mutawaatir ah ama ijmaac ah waxyaabo qaadica ayaa ku dhex jira haddii lagu ijtihaado shay aayad ama xadiid ama ijmaac loo hayo haddii lagu ijtihaado uu kolkaa ay ijtihaadkii iskhilaafo musiibku wuxuu noqonayaa waaxidun midunbuu noqonayaa qadcan go-naan inta kalena mukti weeyi waqiila qiil ayaa odhanaya cala alkhilaafi alaati khilaafka soo socda ha ku sugnaado oo ha la kala saaro oo waxa qaadicuuna ku jirin iyo wuxuu qaadici ku jiro iyo waxyaabaha ha loo kala saaro wa qiila waxaa la yidhi cala alkhilaafi alaati walasaxu asaxu waxa weeye annahu ninka musiibka ah annahu ninka musiibka ee asiiba walaa qaadica markuuna qaadic meesha oolin soo markuu qaadic yaalla maynaan odhanin waa waaxid markuuna qaadic oolinna ninka musiibka ihi waaxidun isna xataa haddii meesha nas ku soo arooray oo la oo sariixii uuna jirin ijtihaadkaasina uu yimaado dee waa musiibka waa ab waa miduun laakiin dadkaa iswada khilaafay waa wada musiibiin ha odhanin waayo rag baa qaba sidaa iyagooda musiibiin la xukumay mujtahidiinta marka ay ku ijtihaadaan meel nas cad iyo xadiid cad iyo mid toona una oolin ay haddana iskhilaafaan rag baa odhanaya wada musiibiin ha laga dhigo ilaahay baa sidana xukumay sidana xukumay sidana xukumay sidana xukumay wada musiibiin wuxuu ku yidhi war musiibku waa waaxidun walaa qaatica walasaxu waxa weeye anahu musiibku markuu asiibo walaa qaatica wowgani waa waawulxaal walaa qaatica kiyoo qaatic una halkaa ku sugnayn waaxidun waa midun haddaba talow shayga lagu ijtihaadayo ilaahay ma xukun mucayana oo qabla lijtihaada buu lahaa mise xukunkan ilaahay hadduu waajib noqdo ama xaaraan noqdo ama karaahiye noqdo xukunka ilaahay shaygan u yeelaya ijtihaad ku daba socdaa mar alla markuu mujtahid ijtihaado qolaa odhanaysa mar alla markuu mujtahid ijtihaado ee ijtihaadkiisa uu natiijo soo saaro natiijadan buu xukunka ilaahay la socdaa oo ilaahay intaan la ijtihaadin xukunkuma lahayn shaygan bay leeyihiin qolaasaa odhanaysa ilaahay xukunkan eh, shaygan aan lagu lagu ijtihaadayo qabla alijtihaad xukunba kuma leh marka la ijtihaado unbuu ilaahay xukun ku yeelanayaayo ijtihaadkan iyo xukunkaa wada socday ku odhanayaan maya buu ku yidhi sidaa ma aha marka shay lagu ijtihaado ijtihaadka hortii shaygan xukun baa saarnaa xukun mucayan ah ayaa saarnaa ninkan mujtahidkii xukunkaa unbuu waafaqayaa hadduu waafaqana musiib buu noqon hadduu kaa gefana mukhti buu noqon wa anna lilaahi ilaahay waxa u sugnaaday wal asaxu baa loo soo qadarayaaye fiihaa dhexdeeda waxa ugu sugnaaday xukman xukun mucayanan mucayana qabla alijtihaadi ijtihaadka hortii horta ilaa xukunku ku lahaa haddaba xukun ha yeeshe xukunkuma mucayan baa mise waa mubham qaar baa qaba iyaga laftoodu xukunku inuu mubham yahay oo mucayan una ahayn wa anna calayhi waxaa dushiisa xukunkaa ah haddaba shaygan qabla alijtihaad xukun baa saaraabaynu nidhi waxa xukunkaana dushiisa amaanatan calaamad lagu garto ninkan ijtihaadaya muxuu calaamada iyo muuna cilal iyo wax muuna daliishanaynin wax lagu garto ayaa jira buu yidhi amaanad iyo calaamad wax lagu garanayo waanahu ninka mujtahidka ana mukallafun waxaa lagu kalifay biisaabatii inuu asibo asiibidaa laga rabaa inuu asiba laga rabaa kolkaa haduu asiibo oo una waxaani ahayn usuuludiin uuna ahayn ee furuucda fiqiga oo kale uu noqdo la odhan maayo furuucda furuucda fiqiga hadduu noqdo la odhan maayo waa caasim hal ajri buu yeelanaya oo ajrigii ijtihaadka ah hadduu musiib noqdana laba ajri buu yeelanaya oo dadaalkii iyo ijtihaadkii wada socda ah hadduu usuuludiin iyo caqiide ku ijtihaadana ninkaasi mukhtina wuu noqon dembiilena wuu noqon shay diinta anfiyaya hadduu yahay kanina ama islaamnimada meelka dhac ku ana dee wuba diintaba uu ka baxaya waanahu ninka mujtahidka ah mukalafun waxaa lagu kalifay biisaabatihi inuu asiibo wa ana almukhdia qofka mukhti ee gafaa laa yasamu ma dembaabo waa furuucda furuucda fiqiga weeye maaha usuusha wa ana almukhdia ninka mukhtia ah ee gafa laa yasamu ma dembaabo bal yujaru abaal iyo ajri baaba la siinba abaal iyo ajri ayaa la siin goorma ajri ajri la siin waa hadduuna taksiir oo xaggiisa ayna taqsiiri ka jirin ayuu ajri yeelanaya hadduu gafo xaggiisa ay taqsiiri ka jirto ka waran kaa dembi buu yeelani markaa wamataa qasara markuu gaabiyo ninkiibaa taqsiir sameeyey oo uu gaabiyey uu ka gaabiyey wamataa qasara markuu gaabiyo gaboodfal sameeyo mujtahidu ninka mujtahidkiihi asima wuu dembaabayaa oo dembiile ayuu noqon haddii kalena maya xadiidkii tirmidiga ayuu sheekhu soo qaadanaya ayuu u daliishanayaa ida اجتahada alxaakimu faasaaba falahu ajraan wain akhطأa falahu ajru waaxidu mas'alatun ijtihaadiyada ma laysku buriyaa mise ijtihaadiyada culimo layskuma buriyo mas'aladaasuu doonayaa haddana inuu ka hadlo ijtihaad ijtihaad ma lagu burin mise lagu burin maayo mas'alatun laa yunqadu lama buriyo alxukmu xukun lama buriyo fi lijtihaadiyaati ijtihaadiyaadka ku sugnaaday haddii mas'alo nas cad aan lahayn oo faraca culimo loo geeyoy ku ijtihaadaan ay xukun soo saaraan oo haddana mas'aladii mar labaad ay dhacdo oo loo geeyo oo lagu ijtihaado oo xukunkii xukun ka duwan la soo saaro kii hore waa la burinayaa la odhan maayo laa yunqadu lama buriyo الحكم xukun lama buriyo في lijtihaadiyaati ijtihaadiyaadka dhexdooda fain khaalafa hadduu khilaafo nasan nas hadduu khilaafo ow ijmaacan ama إجماع uu khilaafo ow qiyaasan جليا ama qiyaas jeli oo cad uu khilaafo ow xakama ama uu ku xukumaba bikhilaafi ijtihaadihi ijtihaadkiisa khilaafkeed uu ku xukumo ow bikhilaafi nasi imaamihi imaamkiisa naskiisii khilaafkiisii uu ku xukumo walam yuqallid uuna qabsanin kayrahu imaamka kayrkii ow lam yajuz uuna banaanaynba inuu muqalid noqdaaba uma banaano muqalid buu noqday nuqida intaba waa la burini intaba waa la burinayo xukunkii waa la burinaya wuxuu ku yidhi fain khaalafa nasan naskaasi qur'aan iyo aayad xadiidkuu dooni ha haddii ninkani uu xukun soo soo saaro xukunkanina uu nas khilaafo ijtihaad baa loogu xukumay oo la burini ma jiro la odhan maayo caadi baa loo buri ilay nas cad buu khilaafaye nas cad ayuu khilaafay waa la burinaya wax ka soo qaad laga dhigi maayo xukunkaasi baatil buu ahaa hadduu ijmaac khilaafana marka hore uu ijtihaadayey sawkii loo baahnaa mawaaqicul mawaadiicul ijtimaac iyo ijmaac inuu ninku yaqaan muxuu ijmaacan u khilaafay ijmaac inuu khilaafo ma meel ijmaaciya inuu khilaafo ma nas inuu khilaafo ma sownagay ahayn aayaatulaxkaam iyo aaya iyo axaadiista waa inuu garanaya ninkani ow qiyaasan jeliyan qiyaas jeli ah qiyaas jeli ah inuu khilaafo maa hadduu khilaafo iyadana waa la burin ow xakama bikhilaafi ijtihaadihi intuu ijtihaaday uu xukun soo saaray unbu xukunkii si khilaafsan haddana ku xukumay waa la burin ow bikhilaafi nasi imaamihi isagoo imaamu shaafici ama imaamu axmed ama aimada mid kamida uun muqalid u ah ayuu haddana imaamka naskiisii khilaafay waa la burini walam yuqalid hayrahu kayrkiina ma taqliidsan ow amase wuu taqliidsaday imaamka kayrkiiyo lam yajuz uma banaana oo markayna banaanayn waa maxay waa itibaacu rukas baa la yidhaha haddaad tidhaha madhabka shaaficiyada anu inta ruksooyinkuun baan ka qaataa meeluhu meelaha fududun xanaabiladana inta fududun baan ka qaataa xanafiyadana inta fududun baan ka qaataa maalikiyadana inta fududun baan ka qaataa lagaa dhegaysan maayo oo itibaacu rukas baa waa lam yajuz markaa ninku inuu ruqsooyin raac raacayo oo una ujeedin diin inuuna ujeedin ayaa muuqata lagama dhegaysanayo markaa inagu xagga mataqaanaa dalaaqa oo kale ruqsooyinka ayaa badan dalaaqa mas'alada dalaaqa ruqsooyinkaa badan waxaa la odhanayaa emala sheekh e, e, gabadho intaasoo caruuray haysay ninkaa ku fududaaday taas intaasoo jeer buu furay bal wax qiile ma la helayaa wax qiila ma la helaya markaasaa wadaadada ragga iska daacada ah markaaba ku jawaabaya ayuu ka xanaaqaya in loo geeyo markaasuu odhanayaa haa nin yar celceliye buu doonayaayoo yidhaahda qiil b qaalin bixiye qiil ma waayo qaalin bixiye marka meel bal madhab uun buu odhanaya meel madhab la cuskada uun bal hadda soo hela ilaahay heer ragga qaarkoodda aynu fiqiga weynagii ku maraynay raggii dibi ka dhigayba intay qiil u waayeen nin islaantii saddex jeer furay iyo in ka badanba furay ay qiil u waayeen markaasay dooneen inay yidhaahdeen uu waalan yahay markuu hada furayay wuu waalaa nin waalana waxba kama furmaan markaasuu haryaahe dee kale ma jire orobo intaad reerka ka yar baxdad halkaa duleedka istaagtay dudumada dudumada gurigaa shaydaanka ama gurigaa aboorku sameeyey orobo waxaad samaystaa dudumadaa tagoo sida dibiga ku caro oo kolba gee madaxaaga ku dhufo dhinacoo ciidda isku saydh markaasuu haya yidhi ninkii islaanta furay intuu dudumadii tegey ayuu carasho bilaabay sidii dibiga isagoo sidii dibiga dhiganaya u caranaya oo dudumadii kolba dhinac iskaga xoqaya ayuu wadaadkii intuu reerkii odayaashii soo kaxeeyey buu yidhi arbal kaalaya kaalaya ninkaad lahaydeen waxbuu furay bal kaalaya ma ninkanaa ilahay baan idinku dhaariyeefayo bal eega isagoo ciidda qasanaya oo dudumada kolba dhinac kaka deege madaxa kaga dhufanaya ninkaasi miyuu fayow yahay alla ilaha maya bay yidhahdeen dee nin waalan waxba kama furma buu yidhi yaan furiin la odhanina wuu iska hadlay un hadda markii u dambeysay waroxa kama furmin odan reerkaaga kaxaysaa la odhanaya markaa eeg hadda waad aragtaa ninkani xataa diil buu waayey kale markaasuu haddana wax doonayaa inuu meeshan uu wuxuun inuu marsiiyuu rabaa wuxuun inuu marsiiyo ayuu rabaa fain khaalafa hadduu khilaafo xukunku nasa nas hadduu khilaafo ow ijmaacan ama ijmaacuu khilaafo ow qiyaasan ama qiyaasuu khilaafo jeliyan jeli ah ow xakama ama uu ku xukumo bikhilaafi ijtihaadihi ijtihaadkiisa si khilaafsan ow bikhilaafi nasi imaamihi imaamkiisa naskiisa si khilaafsan walam yuqalid uuna qabsanin hayrahu hayrkii ow amase uu qabsaday oo lam yejuz uma banaano qabsashada aan u banaanayn nuqida waa la burini intaasoo mas'aleba waa la burini walow nakaxa hadduu guuriyo bikayri weliyin weli la-aantii gabadh ayuu weli la-aantii guuriyey wuxuu qabay xanafibu gabadho xadiidka aynu soo marnay iyadaa ayimadu lafteeda weligeega ka mudantii uunbuu u fahmay inay isguurin karto marka iyadu idanta inaan weli loo baahnayn gabadhiibuu weli la-aan guuriyey uma takayara waxa doorsoomay ijtihaaduhu ijtihaadkiisii ijtihaadkii ayaa haddana doorsoomay oo ijtihaadkii marka hore lahaa weli la-aan baa la guurin karaadi ayuu ka guuray oo wuxuu noqday gabadhu weli bay u baahan tahay aw ijtihaadu muqallidihi ama ninkii muqallidkiisa ahaa muqaladihi ninkii muqaladka waayo isagu u garbaqabsaday ku dayday ee marka horeba u fatwooday sheekhiisa ahaa ayuu ijtihaadkiisii isbedelay falasaxu asaxu waxa weeye taxriimuhaa in la xarimayo gabadhaasi xaaraan ayay ka noqonaysaa oo suurtagal ma aha markaa in la yidhaahdo gabadhaa sidaa ha ku sii qabo mas'aladaasna halka ayuu kaga baxay walow nakaxa hadduu guuriyo bikayri weliyin weli kayrkii hadduu guuriyo weli la'aantii ayuu guuriyey uma tagayara waxa doorsoomay ijtihaaduhu baa doorsoomay isagana mujtahid ahaayo xadiidkii xanafiyada ayuu xadiidkiibuu qaatay xanafiyadu ay deliishanayeen wuu isbedelay haddana gabadhii xaaraan bay ka noqoni ilmihii haddaba dhashay maxaa laga yeelaya gabadhan wadaad baa guuriyey weli la-aantii ayuu guuriyey wuxuuna aaminsanaa xadiidkii aan soo marnay gabadhu iyada nafteeda ku xaqle oo weligeega kaga xaqladii unbuu qaatay gabadhii shan caruuray dhashay iyadoo shan caruura dhashay ayuu ninkii mataqaanay guuriyey sidanba u guuriyey ijtihaadkiisan ku guuriyey sidan ah ayaa isbedeley markaasuu yihi gabadha weli la-aanteed lama guurin karo uu isbedeley gabadhiiyo reerkii halkaasay kala ku kala xarinmayaan caruurtii ay isku dhaleena caruur zina-a noqon maayaane waa caruur nasable ayay noqonayaan caruur nasable ayay noqon ilan iyagu mayna odhanin weli la naga dhiga e eh, ninkan wadaadkaa ka dhigaya haddaba hadduu wadaadkani muqallid ahaa oo sheekhiisaa sidan u fatwooday isagii waaba muqallid oo isma bedelin laakiin sheekiisii unbaa isbedelay iyaduna waa la mid walow nakaxa hadduu guuriyo bigayri weliyin weli hayrkii hadduu guuriyo weli la-aan ayuu ku guuriyey uma tagayara waxaa doorsoomay ijtihaaduhu ijtihaadkiisii ayaa doorsoomay aw ijtihaadu muqaladihi ama ninkii muqalladka ahaa ayuu ku dayanayey ijtihaadkiisiibaa doorsoomay fal asaxu labada mas'aleba qowlka asaxa ah taxriimuhaa weeye inay xaaraan noqonayso halkaa ayay ku xarin buu ku leeyahay waman tagayara ninkuu doorsoomo ijtihaaduhu ijtihaadkiisu ninkuu doorsoomo aclama uu wargelinayaa ninkaasi almustaftiya ninka mustaftiga la yidhaah ee fatwa dalbaha ah ayuu wargelini liyakufa ayuu u wargelin si uu uga hadho oo kiiskii uga hadho wuxuu ku yidhi walaa yunqadu lana burin maayo macmuuluhu kii macmuulka u ahaa ee lagu camal falay haddii lagu camal falay la burin maayo walaa yadmanu mag dhabi maayo almutlafa wixii la dilay in tagayara hadduu doorsoomo laa liqaaicin daliil qadciya dartiina uuna u doorsoomin wuxuu halkana ka hadlayaa nin mujtahidah ayaa wax la weydiiyey fatwo bixiyey oo markii shaygii la weydiiyey buu si u fatwooday fatwadii markuu bixiyey buu ijtihaadkiisii isbedeley ijtihaadkiisii unbaa isbedelay oo wuxuu yidhi uun new masaladii aan sidaa u fatwooday waan ka noqday mar alle markuu sidaa sameeyo maxaa waajib ku ah hadaba ninka muftiga ah ama mujtahidka ninka mujtahidka ah ninkii beriga hore su-aasha weydiiyey inuu wargeliyo oo new su-aashii aan kuu fatwooday ma garanaysaa odhanaya su-aashii waan ka noqday la soco wuu wargelinaya si uu uga joogsado weeyaan haddii ka waran ninkii markii loo fatwooday uu ku camal falay ninkiibaa loo fatwooday wuuba ku camal falayba oo masaladii waa masalo ku camal falay bay noqotayba intii lagu camal falay kadib ayuuna ninkii eh, mujtahidka ijtihaadkiisii isbedelay markaa la burin maayo waynagii soo marnay ijtihaad ijtihaad laguma buriyo walaa yunqadu macmuuluhu markaa oo la burin maayo haddaba ka war ninka mufti ninkii mujtahidka ahaaye wax fatwooday wuxuu fatwooday hadduu ahaa wax la dilayo waxbuu fatwooday waxa la yidhi war ka warano waxaa ma la daadinayaa mise waa maal idil hadda maalka noocaa noocaa noocaasa ma la daadinayaa ma la gubayaa ma la saydhaya haa buu yidhi waa la saydhaya ijtihaadkiisii baa gaadhsiiyey maalkii oo dhan baa la daadiyey waa maal lacag ayaa la daadiyey ijtihaad baa ayaa ayuu ku keenay saw markii uu isbedelayo wuxuu yidhi alla la daadin maayo waxaa laga yaabaa lacag boqol kun oo dollara inuu ninkani soo geliyey maalkan lana yidhi lagaa celin maayo maalkiina la gubo ama hala daadiyo waa la gubay markii la gubay buu kadib isbedeley markaasuu yidhi allaylehe lacag bay ahayd xalaal ah arrinkii hala daadiyo iyo waa xaaraantii ma jirin buu yidhi waan ka noqday ma magdhabayaa lacagtii ila fatwadiisaa lagu ayaa ilen ijtihaadkiisaa lagu maalkaa lagu khasaariye ha magdhaba miyaa la odhanayaa maya walaa yadmanu lmutlafa shaygaa ha magdhaba la odhan maayo laakiin goormuuna magdhabaynin waa in tagayara ijtihaaduhu laa liqaaicin nas qaaici hadduuna meesha oolin mag dhabi maayo laakiin maalkii uu yidhi hala daadiyo haddii aayad uu helo ka waran sidii uu sheegay si ka duwan sheegaysa ama xadiid nas qaaica haddii la helo isaga xaggiisa ayay qusuuri ka timid oo isaga ayaa qasri taqsiir sameeyey maalkaa wuu magdhabi markaa kii daadiyey magdhabi maayo kii mujtahidka ahaabaa magdhabaya ilan ijtihaadkiisii baa isaga fatwadiisii maalka lagu khasaariyey haddaba haddii uu sheekh fatwoodo hebel ma la dilaya eg fatwadiisii baa lagu dilay waxaasi ma banaan yahay ma banaana fatwadiisi wuu fatwooday oo haaha la dilo buu yidhi fatwadiisii lagu dilay fatwadiisii xukunkii dee uu sameeyey ee isagu uu xukumay ayaa qofkaa lagu dilay waa la eegayaa xukunku halku khaladku xaggu ka yimid unbaa la eegaya xagga markhaatigii hadduu ka yimaado waynagii soo marnay masale soo marnay bay ahayd markhaatiga hadduu ka yimaado khadu hadii isaga xukunkan uu fuliye xukunkan uu sheegay laftiisa uu ka yimaado haduu qaadic ku yimaadana waa sidan oo kalu waa khalad uu galay iyo dembi uu galay bay noqonaysaa hadduu ijtihaad ku yimaadana dee ijtihaad ijtihaad laguma burinayo waman tagayara ninka uu doorsoomo ijtihaaduhu ijtihaadkiisu ninku doorsoomo aclama wuu wargelinayaa almustaftiya ninka fatwada doonaya liyakufa si uu uga hadho wixii uu islahaa ku camalfal walaa yunqadu lana burin maayo macmuuluhu kii macmuulka u ahaa ee lagu camal falay walaa yadmanu magna dhabi maayo almutlafa wixii la dilay in tagayara hadduu doorsoomo laa liqaaicin una ku doorsoomin shay qaaica hadduna ku doorsoomin wey mas'ala almukhtaaru qowlka mukhtaarka ah waa mas'alada tafwiid baa loo yaqaanaaye mas'alatu tafwiid ama tacliiq baa loo yaqaanaaye mas'ala almukhtaaru qowlka mukhtaarka ah annahu yajuusu waxa bannaan an yuqaala linebiyi nebi in lagu yidhaah ow caalimin ama caalim in lagu yidhaa uxkum xukun bimaa tashaau waxaa doonto fa huwa xaqun waaba xaqe nebi baa lagu odhanaya uxkum bimaa tashaa fa huwa xaq ama caalim baa lagu odhanaya uxkum bimaa tashaa fa huwa xaq way iska banaantahay buu kuli wayakuunu wuxuu noqonayaa mudrakan mid lagu haleelayo sharciyan oo sharci ah mid mudrag oo sharciya buu noqonayaa wax lagu garanayo oo sharci ah wayusama waxaa lagu magacaabaa atafwiida baa lagu magacaabaa waanahu hadda isagu lam yaqac ma dhicin oo wax dhacay maaha وأنه يجوز وحبنان تعليق الأمر أمرك إن لغو تعليقيه باختيار المأمور مأمورك دور الشديس إن لغو تعليقيانا ويسكبنان تيكل هل كان بلهذا الله سعو مسألة تفويل أيها هل شيخو كانت waxaa jira waxa iska bannaan buu yajuuzu buu yajuuzu jawaazkan in badan baynu ka soo hadalnay xataa muqadimada waynu kaga soo hadalnay waa aljawaaz alaqli baynu niri aljawaaz alaqli aljawaaz alaqli wa wa mumkin waa alimkaan bay ayay falaasifadu u yaqaaneen mumkin waxaasi waa mumkin yajuuzu ee yumkin wey suurtagal waxa wey maalan aljawaaz marka lagu leeyahay nin dhintay miyuu ilma dhali karaa nin dhintay horta ilma ma dhali karaa maxaad is leedahay uu dhinto waa la aasay ilma miyuu dhali intuu guursado hadda un intuu guursado intuu adduunka kusoo noqday ilma miyuu dhalaya wa haddaba inaga halkan iswada hor fadhino oo kale bal hadda eg dhammaanteen waan iswada hor fadhinaa rag iyo dumarba ma waxaynu nidhahnaa sidaa ninka dhintay oo kaleynu nahay oo nin ilma dhalaya kuma jira meesha ma go-aaminiyo ilma dhali ma lagu odhan karaa yaa og inaad ilma dhali yaa og de ilaahay un haddaad dhali maysid ma lagu odhanayaa eeg inaad dhali yaa og inaadan dhalin yaa og saw suurtagal maaha intuba intuba waa suurtagal soo waa suurtagal inaad ilma dhashay inaad yajuusuda lagu leeyahay waa kaas oo kale ka shay maanici una diidayn oo sidaas oo kale inaad ilma dhali karto waxaa la odhanayaa imika ninka ka inoogu yarbaa afarta lagu fiiqayaayo waxa yajuusu inuu ilma dha oo iska banaanta inuu ilma dhala hadda ma hadda ma waxa weeye haddii ilaahay cumri siiyo u gaadiyo iska guursado suurtagal weeye inuu ilma dhalaa baa la odhanaya dee inuuna ilma dhalin waa laga yaaba iyada lafteeda kolka aljawaaz alcaqli marka la sheegayo horta jawaaz alcaqligan yajuuzudu waa sidaa waynagale inta yajuuzu lagu yidhaa ayaa haddana dhici karta in lam yaqac lagu yidhaa ama wayaqacu lagu odhanaya oo xaggana laga dambaysanaya yaqacu ama lam yaqac waxaa dhici kara buu yidhi in nebi lagu yidhaa ama caalim nebiga marka lagu odhanayo ilaahay baa ku odhanaya caalimka marka lagu odhanayana nebigaa ku odhanaya eeg waxaa lagu ohan uxkum bimaa tashaafahu xaq inuu ilaahay ku yidhaa nabigiisa way iska banaan tahay buu ku yidhi uxkum bimaa tashaafuu huwa xaq waxaa doonta ku xukun waaba xaqe eh. ama inuu nebiguba nin saxaabadiisii ka oo caalime ku yidhaa way iska banaanayd uxkum bimaa tashaafuu huwa xaq suurtagal way ahayd buu ku leeyahay laakiin talow ilaahay ma yidhi ama nebiguba maku yidhinin waanihu lam yaqac may ma dhicin buu ku yidhi laguma odhanin laakiin haddana markii nebigu noolaa inuu nebi maxamed sidaa uu saxaabada mid kamida ku yidhaa ama ilaahayba inuu rasuulkiisa ku yidhaha wax maanica oo diidayey oo la oranayo ilaahay bay ceeb ku noqoni ama rasuulka ayaa wax saas ay ka ay ka dhici ama ninkan caalimka wax diidayay ma ma jiro buu ku leeyahay bay ku yumkin buu yumkin ragga qaar baa leh war ka daaya wayba dhacday wayba dhacday oo waa la arkayba oo way jirtaaba uxkum bima tashaafuu wa xaq oo waxaan ku garanaynaa bay xadiiskii bukhaariga iyo muslimka nebi maxamed saw kii lahaa lowlaa an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa haddaanan ka baqayn ummadayda inaan dhimo cadayga ayaan amri lahaa salaad kasta agteeda la amartu rasuulku la amartuhum bu ilan amarku ilan eg waajibinta iyo sunnanimada iyo ilaahay baa keena nebigana waa loo waxyoon jiray saw rasuulku aad mooddo inuu isaguba sheegayo oo hadduu ina amri laha uba waajibi lahaaba kolkaa waxay ka dhigan tahay waa qariino xadiidkani inuu ilaahay ku yidhi nebi maxamed waxaad amartaaba waa waajib waxaad diidaana waaba xaaraan kolkaa qariinay kutusaysaa xadiidkani inuu rasuulku taa ilaahay ka haystay hadduuna taa ilaahay ka haysanin saw kale la amartuhum hadduu ilaahay amri lahaa ayuu odhan lahaa cadayga amar dee waajibunbuu noqon lahaa hadduu ilaahay odhan lahaa ha amrina dee maba noqdeen kolkaa la amartum saw kan khiyaar inuu rasuulku haystoa ah. khiyaar inuu haysto hadduu ku amro uu waajib kugu noqonaya xadiidka aad ka dhadhansanaysid bay leeyihiin iyo xadiidkii kale ee ninkii lahaa xajku waa waajiba xajiye markuu rasuulku ahaa afi kulli caami ya rasuul allah rasuulku u aamusnaa ee marba uu ku celcelinayay muxuu rasuulku yidhi haddaan odhan lahaa buu yidhi nacam he u waajibi lahaa maynaadna karteen saw kan rasuulku waajibka haddaba isagu markuu shayga ku dhawaaqo uu noqonayo waad aragtaa in alxukmu ilaa lilaah in alxukmu ilaa lilaah baynu haynaa xukunka ilaahay unbuu usugnaaday haddaba ilaahay baa nebi maxamed idankan iyo fasaxan siiyey bay yidhaahdeen oo uxkum bimaa tashaafa huwa xaq buu yidhi bay yidhahdeen ee qariino noocan oo kalea rasuulku haystaa ma dhicin halku inaga yidhi ayuu muqaabilku leeyahay war wuu dhacaye oo waa kan dee xadiiskan bale la amartuhum bisiwaag eh hadduuna haysanin fasax intaa la eg ma la amartuhum bisiwaag buu odhan lahaa bay leeyihin almukhtaaru qowlka mukhtaarka ah anahu anahu shanigu waxa weeye yajuusu waxa iska banaan an yuqaala in la yidhaahdo qaa'ilku waa allah eh linabiyi nebi in lagu yidhaa ow amase caalimin caalim in loo yidhaa qaa'ilkuna waa nebiga eh uxkum xukum bimaa tashaa waxaa doonto fa isagu xaqun waa shay xaqahe wayakuunu wuxuu noqoni mudrakan la haleelay ayuu noqoni sharciyan sharci ah shay sharciyana wuu noqonayaa wayusama waxaana lagu magacaabaa atafwiida tafwiid baa lagu magacaaba waa u bandhigid waanahu isagu hadda lam yaqac ma dhicin walasaxu asaxu waxa weeye anahu kani lam yaqac ma dhicin ma dhicin oo ilaahay nebi kuma odhanin uxkum bimaa tashaafa huwa xaq nebiguna saxaabi kuma odhanin uxkum bimaa tashaafa wa xaq wa anahu lam yaqac muqaabil baa jira walasaxu asaxu waxa weeye anahu shaaniya yajuuzu waxa banaan tacliiqu lamri amarka in lagu tacliiqiyo biikhtiyaari lma'muuri laamraha doorashadiisa laamraha qofka la amrayo doorashadiisa in lagu tacliiqiya way iska banaan tahay mas'aladani mas'ale maaha haddaba masaa'ilkii aan ku jirnayba xidhiidh la leh ilan mujtahidkii baynu ku jirnay ma og tahay masaa'ilkii mujtahidka ayaynu ku jirno amarkii unbuu ina geeyey waxaa la yidhi munaasabuunbay halkan uleedahay eh, oo waa istidraadka wixii la odhan jiray dikru shayi fii hayri maxalihi limunaasabatin baynahuma masaladani waxay ku habboonayd baabkii amarka aan kusoo dhiganay in baabkaa lagu tuuro ayay ku habboonayd wa anahu shaniya yajuuzu waxaa iska banaan tacliiqulamri amarka in la tacliiqiyo bikhtiyaarilma'muuri ma'muurka doorashadiisa lagu tacliiqiyo waxaa la odhan karaa waxaa la odhanayaa oo iska banaan buu kuleeyahay tuko haddaad doonto eg waa haddaad doonto haddaad doontadana lagu xidhaya inshita soon haddaad doonto fadhiiso hadda eg amar saasoo kalea ah oo haddana eh, takhyiirka la siinaya iyo macmuulka ayaa lagu xidhi karaa waaba qaraa amarka ka leexin jirtay wujuubka ee nadbiga u leexin jirtay bay ahayd maynaan soo marin waa inagii soo marnay nebigu markuu lahaa bayna eh, bayna eh, salaada maqrib ka hor iyo adinka iyo aqiimka dhexdooda muxuu lahaa laba ragcadood tukada saw ma odhan waajib baa loo qaadan lahaa muxuu haddana ka dambeysiiyey amarkii muxuu ka dambeysiiyey waa liman yashaa liman yashaadani waa amarkiibaa ayaa ayaa ikhtiyaarulma'muur lagu xidhay kan la amrayo doorashadiisa hadduu doonana yeelo hadduu doonana iska daayo way iska bannaan tahay waanahu yajuuzu tacliiqu lamri biikhtiyaari lma'muur talow muu dhacay mise ma dhicin waxba kama hadlin wuxuuna uga hadlin waa masale jirta buu ku leeyahay mas'alatun halkaa waxaynu culima kaga soo baxnay masaa'ilkii waxaynu ka soo baxnay la odhan jiray almujtahid saddexda qaybood ee mujtahidku uu qaybsamaba waynu ka soo baxnay haddana muqalidkii buu doonaya inuu sheego in sha allahu tacaala halka ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam